بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري النيسابوري رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى في باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها wuxuu ku saabsan yahay daacuunka iyo ka sheekayntiisa hadduu meel ka dhaco sharciga aadaabta uu u talagalay iyo qofki uu ku dhaco u dhinta oo muslim ah waxaa loo sheegay jaza iyo abaala daacuunku waa amraadda iyo cudurrada faafa ee dad badan dhammeeya marra cudur gaara ayuu ku dhacaa oo ka soo baxa xubnaha iyo meelaha laabitiinka ah ee jidhka uu ka jiljilacsan yahay buu ka soo baxaa cudur noocaas oo kaleoo boog ahaana weeyaanna soo baxa dadkuna ay u dhintaan marka kud iyo wax saas oo kale kalea ah weeyaan marna waxaa magac caamaha la siiyaayo cudur safmareen ah oo ummaddu ay u baaba'do iyaduna daacuun baa la yidhaahdaa alwabaa cudur dadku ay u dhammaadaan ama waddamo badan wada mara daacuun waa laga cabbiraa marna magac gaaruu leeyahayoo waa cudur dacnigaas iyo turiddaasi la duray jidhka ama ka soo baxday boogta oo loo dhimanayo kud oo kalaa ah wey diyaradu waxaa weeyaan waa baasaysi min atayr baa laga keenay shimbiraha ayay samayn jireen ama wixii ka soo horbaxo xayawaana ayay arki jireen in hadduu midig ka marana ay khayr u tahay hadduu bidix ka marana shara u tahay marka ayaduna dayara la yidhaahdaa waa acmaashii jaahiliyada ee caqiida xumada iyo kalsooni darrada iyo tala saarasho la'aanta rabbi la tala saaran waayo iyo malaha xun ee rabbi loo malaysto ayay salka ku haysaayo waa camal xun weeye baasaysigu kahaanadu waxaa weeyaan waa ka sheekeen qofku uu ka sheekeeyo wax maqan uuna cilmi iyo aqoon midna u lahayn isaga oo kaalmaysanaya jinni iyo mustaraqu samcigii arrin iyaduna jeedi jirtay jaahiliyadii nabigeenna markii la soo saaray kadib calayhi salaatu wasalaam falkii ay jinku samayn jireen oo inay samada tagaan samaawidiyaha oo istiraaqa iyo xaditaanka ay soo xadi jireen malaa'igta waxa ay isdhaafsanaysay akhbaara waa kii la hor istaagay ee la manciyey fii suurati aljinni ilaahay kaga sheekeeyey wa naxwiha masaa'il kale oo lamida ah ayaa imaan doonta kalciraafa sida curaafadii oo kale qaala xadaanaa yaxya binu yaxya tamiimi qaala wuxuu yidhi qara'tu calaa maalikin maalik baan ku dul akhriyey maalik ibnu anasin abu cabdillaahi alasbaxi maalik ibnu anas ibnu maalik bin abi caamir alasbaxiy imaam ahli sunna raximah اllah min a'imati almadaahib alarbaca buu ka mid yahay wuxuu caan ku ahaa alqira'a calayhi in lagu dul akhriyo wadalika ardadiisu waxay ku dhahayaan maalik qira'atan calayhi qira'atan calayhi waa lagu dul akhrin jiray asagu asmaa alsamaac min lafdi sheekh oo dariiqadaas iyo dariiqadan kale ayaa xoog badan xagga markii cilmiga laga hadlayo talaqiga cilmiga waxaa lagu soo qaato selafkana ay ku socon jireen alsamaac min lafdi shaykh iyo alqiraa'atu cala shaykhi marka maalig isagoo alqiraa'a cala shaykh buu ahaa madhabkiisa uu xoojin jiray can muxamed bin munkadiri wa binadar mawla cumar bn cubaydillaahi can caamir bn sacad bin abi waqaasin can abiih aabbihiisoo sacad bin abi waqaasa radia allahu canhu saxaabiyun jaliil awalu man raba sahma fii sabiili illaah qofka u horreeyey ee leeb ama cadow toogta ayuu ahaa sacad bin abi waqaas radia allahu canhu wa ardaah wa huwa min alcasharati almubashariina fi aljanna annahu sacad bin abi waqaas samicahu wuxuu maqlay ninka la yidhaahdo caamir oo ina sacadaa sacad maqlay sacad oo yas'alu usaama binu zayd weydiinaya usaama binu zayd ibnu sharaxbiil ibnu xaarifat ibnu sharaxbiil alkalbi saxaabiyu ibn saxaabi xibu rasuuli illah wa ibnu xibihi wuxuu weydiiyey maada samicta min rasuuli illaah marka waa riwaayatu saxaabiyin can saxaabi saxaabadu cilmigu waa kala qaadan jireen wuxuu leeyay markaa wuxuu weydiiyey maadaa samicta usaamow maxaad maqashay min rasuuli illaahi nabiga calayhi salaam maxaad ka maqashay fi daacuun wax ku saabsan daacuunka iyo hadduu dhaco iyo waxa uu ku saabsan yahay iyo meeshuu ka soo jeedaba xadiidka sidaasuu ka hadli doonaa faqaala usaama wuxuu yidhi qaala rasuulu ullah rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi addaacuunu daacuunku rijsun weeyaan shay cadaabah waa fasiray aw cadaabun cadaab weeyaan rijsigaasi ursila la diray calaa bani israa'iil reer banu israa'iil baa loo soo diray oo lagu halaagay reer banu israa'iil ayaa lagu sii daayey oo kumannaan hal mara ilaahay uu kaga ku baabi'iyey alam tara ila aladiina kharajuu min diyaarihim wahum uluuf xadara faqaala lahum ullahu muutuu uma axyaahum iyo meelo badan baad arkaysaa wixii oo cudur ku habsaday oy ku dhammaadeen oo ku baaba'een marka cadaabun ursila calaa bani israa'iil baa loo soo diray aw calaa man kaana qablakum ama ummadihii naga horreeyey shakuraawi weeyaan faidaa samictum bihi markaad maqashaan buu nabigu yidhi biardin dhul haddaad ka maqashaan cuduradan faafa ee safmaraynta ee lagu halligmo ee lagu hoobto haddaad ka maqashaan magaalo ama waddan buu ka dilaacay falaa taqdamuu calayhi aw gelina waddanka asaga ayaan la gelin waa karantiilka iyo wiqaayada dadka inaynan isdhex gelin markii amaraadda noocaas oo kalea dhalato ayaa laga qaataa xadiidkan oo asal u yahay shareecadeennana inay qabto falaa taqdamuu calayhi u gelina maxaa yeelay cudurka inkastoo mari doono laa cadwa oo cudurka ilaahay baa keena oo qofka ku rida laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala maqaadiirtiisa waxay ku dureertay oo caadada ilaahay subxaanahu wa tacaala ah in cuduradu qofkan cudur ku dhaca qof kalena uu ku ridi karo uu ku dhici karo asbaabna ay u noqon karto sida asbaab kale oo ka hortagaana ilahay waa u sameeyey subxaanahu wa tacaalaoo iyaduna inaan loo dhowaanina walidaalika amraad ka dhacday shaam ka dhacday xilliga cumar bnu khadaab radi allahu canhu oo aad loogu baaba'ay aalaaf min asaxaaba wa min ataabiciin ay ku baaba'een camar binu caas baa wuxuu yidhi waxan waa dab weeyaan buu yidhi dab wey waxaan faafaya olol weeyaan waa cadaaben ku kala carara buuraha buu yidhi buuraha lagu kala cararo dadkan isla jooga ee takaturaadka ah ee isku imaanayo dhanba ha laga hortaguu yidhi markaasay dadku kala fiirdheen oo kala carareen udurkii markaa halkaasu ku istaagay marka waa mabda sharciya ah oo in laiska ilaaliyo oo loo gelin oo intii la xakamayn karo la xakameeyo nasaa'ixda adibada iyo dhakhaatiirtana la qaato falaa taqdamuu calayhi ha u gelina buu yidhi meesha uu ka dhacay waidaa waqaca biardin dhul hadduu ka dhaco cudurka daacuunka ee safmaraynka amraadda cudurrada faafa walxaal antum biha dhulka aad joogtaan oo dhulkaad joogtaan ka dilaacana falaa takhrujuu ha bixina firaaran carar minhu aad ka cararaysaan ha ka cararina oo waan cararina hadhihina meeshiina uu inugu qabsaday uun jooga halkii aad joogteen jooga weeyaan qadarka ilahay meel loogama fakan kartid adiguna cudurkii maalkaas sabab ha u noqonin inuu faafo wa qaala abunadar laa yukhrijukum wixiioo ina bixinayn ila firaaru minhu ha bixina idinkoo ka cararaya wax kaloo inasaari uusan jirin ka carar adaacun ka cararaysaan mooyeen marka cudurrada noocaasoo kalea markay dhacaan ha gelina hana bixina meeshiinii taasuu nabiga sala allah aleh wasalam yidhi cudurradaasi xilligii cumar radia allahu canhu daacun waxaa la dhihi jiray daacuun camwaas oo mashhuura buu ahaa saxaaba badana ku dhimatay macad binu jabal baaba ka mida saxaabo fara badan baa ku dhammaaday daacuunu jaaruf baa la dhihi jiray isagana daacuun la dhihi jiraa jiray marka zaman la joogaba amraad noocaasoo kale oo faafta way way jirtay innaga hadda zamankeenna waxaan la la zamantannay oon soo gaaray oo taariikhda gashay inuu dhacay cudurkan karoonaha la yidhaahdo karoona nacam oo faafay oo adduunka oo dhanba halmar ka qaylisiiyey oo waxaa la sii sahalay dee adduunku waa isku furmay awal yacni qolo walbaba xuduuddeeda way iska koobneed oo meelaheedaasi iska joogi jirtay laakiin hadda saacado gudahood gudahoodba adduunka oo dhan baa lasku maraayaa laisku marayaa kii ka soo hindhisay jayna ka soo hindhisay ee hargabka ka soo qaadina wuxuu kula joogaa maalin ama laba maalmood kadib nairobi buu kula joogaa kadibna kii uu soo hindhisay baa gaaris kugu imaanaya marka sidaasuba u surcadiisa ay ahayd cudur aad iyo aad u dhib badanna wuu ahaa dad badan ay ku halligmeen ilaahay subxaana wa tacaala naguma soo celiyo isaga iyo waxay la midka ah qala xadaana cabdاllahi bn maslmة bn اlqacnab qutayba bn saciidin qaala akhbarana اlmugiira wanasabahu ibnu qacnab baa u abtiriyey oo faqaala yidhi ibnu cabdiraxmaan alqurashi almugiira bnu cabdiraxmaan alqurashi can abi nadar buu ka waramay can caamir bni sacad bin abi waqaasin can usaama binu zaydin radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu اllah rasuulka ilaahi sala allah aleh wasalam wuxuu yidhi adaacuunu aaya daacuunku waa calaamad aayat rids cadaab calaamadeed weeye ummad buu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku ciqaabayaa oo ku cadaabayaa kii mu'minka ah ee ku sabrayna shahaado iyo shahiid bay u noqon kii kalena cadaab bay u tahay aayatu rijsin cadaab calaamadii weeyaan daacuunka ibtala allaahu ilaahay uu ku imtixaamay caza wajal bihi naasa min cibaadihi dad addoomihiisa ka miduu ku imtixaamay oo amraadda iyo cudurradu dee waa imtixaan qofka muslimka ah inuu ku sabraa la rabaa haddee ku dhacdo haddii ilaahay subxaana wa tacaala ka badbaadiyana uu ku shukriyo labadaasuu muslimku mar walba u dhexeeyaayoo bayna sabrin wa shukrin cajaban liamri lmu'min ina amrahu kullahu lahu khayr mu'minka umuurihiis oo dhanba khayr bay u tahayoo in asaabathu saraa shakara fakaanat khayran lah wain asaabathu daraa'a sabar fakaanat khayran lah buu nabi alai slam hadduu khayr helana waa ku shukrinayaa haddii dhibaato soo gaadhana waa ku sabraya faidaa samictum bihi markaad maqashaan daacuunkii falaa tadkhuluu calayha u gelina meeshuu ka dhacay tegina waidaa waqaca biardin dhul hadduu ka dhaco waantum biha idinkoo joogana falaa tafiruu minhu haka cararina hada xadiiu alqacnabiy waqutaybata naxwa qutayba xadiikiisana kaasoo kale wey qaala wxadaana muxamed bn cabdilaahi bn numayr xadaana abi cabdulahi qala xadaana sufyaan can muxamed ibni mukadirin can camir bni sacdin can usaama bni zaydin radi allahu canhu qaal hadda waa arta caamir baa yarwi can usaama qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llah rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi ina hada daacuuna cudurkan daacuunka a ah rijsun waa cadaab sullida lagu imtixaamay calaa man dad kaana qablakum nagu horreeyey baa lagu salliday oo lagu cadaabay oo lagu imtixaamay ow calaa bani israa'iil bani israa'iil oo ahaa dadkii ugu badnaa ambiyada iyo rususha laga soo saarayey ee deen carada ilaahay ay ku dhacaysay oo cadaabyo kala duwan baa ku dhacay ciqaab iyo cadaab fara badan oo kala duwan ayaa ku dhacay qaar dhulka lala gooyey iyo ku saaciqe iyo dhawaaq lagu sii daayey iyo ku biyo lagu hafiye lagu halaagay iyo kuwa dawaacuun iyo cudurro fara badan lagu sii daayey ah, muusa calayhi salaam qowmkiisii waa kii arsalna calayhim aduufaana waljaraada walqumala walmafaadaca wadama aayaad intaasoo waxbaa laiskugu daraayey marka faida kaana biard dhul hadduu ka dhaco falaa takhrujuu minhaa ka bixina firaara minhu carad ka cararaysaan agaad ku cararaysaa adigana maarata sababaha u noqona dad kale qadarka ilahayna kama carari kartide aamin weeyaan rumee waidaa kaana biardin dhul hadduu ka dhaco oo dhex joogtaanna falaa tadkhulu waidaa kaana biardin hadduu jooga dhul kale falaa tadkhulu hau gelina idinkana bixina qala xadaanii muxamed bnu xaatimin qala xadaana muxamed ibnu bakrin qala akhbarana ibnu juraydin cabdilmelik ibni cabdilcaziiz qala akhbaranii camr bnu diinaar ana camir bnu sacdin akhbarahu ana rajula ninbaa sa'ala sacd bin abi waqaas weydiiye can daacuun buu su'aalay faqaala usama wuxuu yidhi waan soo marray ninka weydiiyana sacad daftarkiisu ah faqaala usaama bnu zayd ana ukhbiruka canhu anaa kaaga warramaya qaala wuxuu yidhi usaama qaala rasuulu llah rasuulka calayhi salaam wuxuu yidhi huwa cadaabun aw rijsun waa cadaab ama waa rijsi buu yidhi arsalahu calaa daa'ifa koox min bani israa'iil ayaa lagu sii daayey aw naasin kaanuu qablakum ummadihii naga horreeyey ka mida fa idaa samictum bihi biardin dhul haddaad ka maqashaan cudur faafaa waddan hebel ka dilaacay haddaad maqashaan falaa tadkhuluu calayha gelina hadda waa isbadan yihin wakhtiyaan cudurro fara badan oo faafa ayaa soo baxaa waidaa dakhalaha calaykum hadduu idinka idiin soo galana falaa takhrujuu minha ka baxina meeshii aad joogteen firaaran cararaad ka cararaysaan qaala waxadaanaa aburabiic sulaymaan binu daawuud alcataki wqutayba bnu saciid bnu jamiil bnu dariif albaqlaani qaala xadaana xamaad huwa bnu zayd bnu dirham xaw xadaana abu bakr bn abi shayba xadaana sufyaan ibnu cuyaynata abu muxamed almaki kilaahuma can camr bnu diinaar biisnaad ibni jurayji naxw xadiiii ibnu jurayj cabdilmalik ibn cabdilcasiis ardaygiisii oo muxamed bnu bakara la mutaabicinaya wey qaala xadaanii abu daahir axmed bnu camr bnu sarx waxarmala bnu yaxya tujiibi qaala ahbarana ibnu wahbin cabdullahi bnu wahbin qaala ahbaranii yuunus bnu yaziid alayli can ibni shihaab azuhri maxamed bn muslim akhbaranii caamir bnu sacd an usaama bnu zayd radi allahu canhuma can rasuuli illaahi sala allahu aleyh waali wasalam annahu nabigu qaala wuxuu yidhi ina hada alwajaca xanuunkan aw istaqama jiradan daacuunka ee safmaraynka ee loo halaagsamo risun waa cadaab cudiba bihi lagu cadaabay bacdu umami ummadaha qaar ummadihii qaar qablakum inaga horreeyey qaarkood ayaa lagu halaagay oo siduu rabu ilaahay addoomihiisa ku imtixaamaya xikmada ku jirta in kuwana lagu ciqaabo xigmo kale oo ilaahay ugu talagalay adduunkan iyo maamulkiisa iyo qaabkiisa iyo nidaamkiisa qayb ka mida weyaan qayb ka mida weeyaan ah, inay dadku ay marka xoogow la jabiyo oo ardadii ilaahay subxaanah wa tacaala dhulkii nidaamkii ugu talagalay ay ku kala socdaan oo ku kala yaraadaan uma baqiya bacduhu bilardi ah, xoolihii mar baa la yaraynaya waad aratay haddii xoolaha la sii daayo barwaaqada carrada ka badato oo dadku ay xooluhu bataan dee dhulkii wuxuu noqonayaa dhulkii iyo daaqii iyo deegaankii intaba waxaad arkaysa saamayn ku yeelanayaan dadkuna waa sidoo kale uma baqiya bacdu bilardi baqiya uma baqiya bacdu bilardi dhulku ku baaqi noqday ummad baa lagu halaagay ilahay u xarooday laakiin cadaabada cadaabihii hore ummadihii lagu halaagi jiray ummaddan bay khaas ku ahaan jirta qaarkood qaar waxaa jira marka ummad intii lagu halaagay aan dhammaanina haddana soo noqonaya soo noqnoqon baqiya bacdu bilardi samada laga soo amray laga soo diray laakiin dhulku jooga hadba mar buu soo kacaa daacuunka ka mida ah. fayadhabu almarata mar waa tegi wayaatii lukhraa mar kalena waa imaan faman samica bihi biardin markii dhulka maqla waddan buu ka dilaacay qofkii maqla falaa yaqdamanna calayh inu gelin waman waqaca biardin wahuwa biha waqaca biardin qofkii dhul uu ku dhaco wahuwa biha isagoo jooga falaa yukhrijannahu yuuna ka saarin alfiraaru carar minhu uu ka cararayo yuuna dhulkii ka saarin meeshuu deganaa yuuna ka bixin weeyaan ayib ayaga unbaa uun kala xidaaraysan laakiin waddamo kale ma aadayaan saas weeyaan hadda camar bin caas waa kaan soo sheegaynay wuxuu yidhi waa sidii waa sida xaabadii oo kale oo dabka xaabadu markay badan tahay dabku waa sii badanaya waa sii ololaya sidaasoo kale weeyaane kala fofogaada buu yidhi ah, saxaabigaas radia allahu canhu waxadaanaa abu kamil aljaxdari xadaana cabdulwaaxid yacni bn ziyaad xadaana macmar ibnu rashidin can zuhri maxamed bn muslim biisnaadi yunis naxw xadiii yunis ba haddana la mutaabacinaya ibnu yaziid ibnu shihaab ardadiisi weeyaan oo macmar uu wax mutaabacinayo xadaana maxamed bn muana xadaana ibn abi cadi maxamed bn ibraahim can shucba bn xajaaj can xabiib qaal kuna bilmadiinaan joognayo balaqaanay waxay soo gaaray ana daacuuna qad waqaca bilkuufa daacuun baa kuufa ka dilaacay baan maqlay kuufa ciraaq bay ka mid tahay labadii magaalo ee misraynka la dhihi jiray ee xilliga cumar radi allahu canhu ciraaq markii la qabtay labadii magaalo ee ciidankii muslimiinta ay degeen ee marka dambena magaalooyin noqday kuufiya basre ayay ahaayeen oo waxay noqdeen madiinat alcilm laba magaalo cilmiga caanku ah waa ka kuufiyiin iyo basriyiin la dhaho nuxaadda loo qaybiyo daacuun baa kuufo ka dilaacay baan maqlay faqaala lii cadaa ibnu yasaar iyo wakayruhu qof kala waxay ugu dhaheen ina rasuula allahi sala allah aleh wasalam qaala wuxuu yidhi idaa kunta biardi dhul haddaad joogto fa waqaca bihaa dhulkaa uu daacuun ka dilaaco falaa takhruj minhaa ka bixin waidaa balaqaka hadduu ku soo gaaro annahu daacuunkii biardi dhul kale inuu ka dilaacayna falaa tadkhulha u gelin qaala qultu waxaan caman labadiinan cadaa iyo qayrkaasi taabiciin baa tihiine yaad ka maqasheen warkan qaaluu waxay dhaheen can caamir binu sacad caamir binu sacad bin abi waqaas oo isagana taabiciya yuxadiu bihi isaga warramaayo qaala faataytuhu markaasaan u imaaday buu leeyahay ninkan sheekada wadana waa xabiib ataytuhu waxaan u imaaday caamir binu sacad ataytuhu faqaaluu haa'ib gurigiisi baan imaaday markaasa waa li waa maqan yahay hadda qaala falaqiitu waxaan la kulmay akhaahu walaalkiis ibraahim binu sacad ahaa fasa'altuhu masaladii iyo xadiidkii baan weydiiyey faqaala shahidtu usaama isaguna waa taabici moogtahay saxaabadii marka yaa sanadkii baa yaa la sii wada shahidtu usaamata usaama binu zayd baan xaadir iyo goobjoog u ahaa yuxadiu sacdan asagoo u warramaya sacad sacad bin abi waqaas oo xaaluu qaala yididale samictu rasuula allah nabiga calayhi salaatu wasalaam baan maqlo yaquulu leh ina hada alwajaca xanuunkan daacuunka eh, iyo cuduradan faafa rijsun waa cadaab aw cadaabun weeye aw baqiyatu cadaab cadaab soo hadhay oo mare markood inti lagu halaagin deen aan wada dhammaanin cudiba bihi unaasun dad baa lagu cadaabay min qablikum idinka inaga horreeyey faidaa kaana biardin dhul hadduu ka dhaco wa antum biha idinkoo jooga falaa takhrujuu minhaa ka bixina waidaa balaqakum annahu biardin dhul inuu ka dhacay haddaad soo gaarood maqashaana falaa tadkhul ha u gelina qaala xabiib faqultu liibrahima waxaan ku yidhi aanta samicta usaamata yuxadiu sacdan maadaa usaamo ka maqla isagoo sacad u warramaaya wa huwa laa yunkir sacadna uunan inkiraynin hadalkaa usaamo uu sheegaayo qaala nacam haa buu yidhi intaasoo dhan waa tawfiiq iyo ihbaat iyo sanadkii oo diintii ka mid ah alisnaadu min addiin walowla alisnaadu laqaala man shaa maa shaa anigooba ninka kale ka warinaayo yuu si fiican u xujisa adkaysana xadiidka sii maartay loo ogaado inuu haabit can rasuuli illaahi uu yahay sala allah aleyh wasalam qaala waxadaanaahu cubaydullahi bnu mucaad qaala xadaanaa abi mucaad alcambari qaala xadaana shucba bnu xajaaj bihada lisnaad hayra anahu lam yadkur qisata cataa bnu yasaar fi awal xadiid cataa bnu yasaar iyo qisadiisii iyo muuna soo sheegin midka mutaabacada wataa riwaayatu mucaad weeyaan waxaa wax mutaabacinaya qaala waxadaana abubakr bn abi shayba xadaana wakiic bnu jarax can sufyaan can xabiibin can ibraahim bni sacdin can sacd bni malikin wakhusayme bnu haabit wa usaama binu zayd saddex saxaabi weeye oo uu ka mid yahay mid saddexda saxaabiba waxay leeyihiin tilmaamo iyo manaaqib u gaaray leeyihiin nacam sacad waa awal man rama sahma fi sabiili اllah khusaym bnu haabitna huwa yaa shay kara jacalahu rasul lah sal slam shahaadatu shahaadata rajulayn meel laba qof maqhraatigood laga rabo haddii khusay uu imaado khalaas laba qof buu dhigbaa cadaaladiisa iyo qiimihiisa wa usaama binu zaydna isaguna xibu rasuuli ilah wabnu xibbihi intaa laisku raaciyo ma jirto saxaabada qaaluu waxay dhaheen qaala rasul bmacna xadii shacb qaaluu xaddaana cuثmaan bin abi shayb waisxaaq bin ibrahim kilaahuma can jariir can acmash can xabiibin can ibrahim bn sacd bin abi waqaasin qaal kaana usaama binu zayd wuxuu ahaa usaama binu zayd wuxuu ahaa iyo wasacdun sacad bin abi waqaas jaalisayna kuwa fadhiya oo yataxadaaani sheekaysanaya sheeko yani mudaakara cilmiya masaa'il cilmiya iyo khayr ba laga sheekaysanaya faqaaluu qaala waxay dhaheen qaala rasuulu lah binaxwi xadiiihim yani usaama sheegay sacdna waa ku waafaqay wey marka riwayat xadii bimacna waxadaanihi wahb bnu baqiya qaala ahbaranaa khaalid yani daxaam khaalid bin cabdillaahi daxaam can ishaybaaniyi abu isxaaq ashaybani sulaymaan bin fayruus can xabiib bin abi haabitin can ibraahim bni sacd bin abiwaqaasin can abihi can inabiy sal slam sala allahu aleyh waali wasalam binaxwi xadiiihim qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya tamiimi qaala qara'tu cala malik can ibni shihaabin can cabdilxamiid bin cabdiraxmaan bni sacd bin khaaab can cabdilahi bn cabdilahi bn xaarib bn nawfal can cabdilahi bn cabaas radi allahu canhuma ana cumar bn khadaab yaa kharaja ila shaam shaam u baxay amiiru lmuminiin wey markaasi waa muminiintii muslimiintao dhan madaxweynahoodii wey min ardi alxijaaz iyo ard shaam iyo ard alciraaq dhulkaasoo dhan ayuu madaxweyne ka yahay taqriiban dhowr iyo toban dowlad laba iyo toban dowlad wax u dhow maanta intaasuu asaga keligii madax ka ahaa amiiru lmuminiin radi allahu canhu kharaja ila shaam shaam buu u baxay suu u soogaado xaaladaha shaam dhulkaa laisku yidhaahdo oo ilaa iyo falastiin iyo urdun iyo syriya iyo lubnaan iyo waddamada hadda laisku dhaho dhan baa shaam laisku dhihi jiray halkaasuu cumar u baxay radia allaahu canhu si usoo soo eh, kormeero kormeer weeyaan xataa idaa kaana markuu maraayo bisara saraqa markuu maraayo meesha la yidhaahdo laqiyahu waxaa la kulmay ahlulajnaad yacnii ciidamadii iyo mucaskaraadkii gobolkaasi raggii madaxda ka ahaa ahlulajnaad iyo umaraa ulajnaad baa loo jeedaa ahlulajnaadi umaraa ulajnaad oo ilaa shan falastiin iyo urdun iyo dimishqi iyo ximsi iyo kansariin shan goobood oo raggii madaxda ahaa abuu cubayd ibnu jaraaxna uu kor ka sii haysto ayaa u yimid oo ka hor imaaday madaxweynihii amiirulmu'miniin oo ka sii wan yahay madaxweyne wax lagu magacaaba radi allahu canhu ardaa gobollada ama degmooyinka kale madaxda ka ahaa iyo abu korka ka haysta oo ninkii muxuu ahaa madaxda ka wada ahaa intaasoo dhanba korka ahaa ayib fa akhbaruu waxay u warrameen cumar ana alwabaa cudur wabaah baacuunamwaas weeye cudur lagu baaba'ay oo safmareena inuu qad waqaca ka dilaaco ka dhacay bishaamin shaam waddankan aad ku sii socoteen shaam cudurkaasaa ka dilaacay marka arrintaasay u geeyeen isagoona dee wuxuu wataa wafdi weyn oo ballaaran weeye qaala ibnu cabaas baa wuxuu yidhi faqaala cumaru marka waxay leeyihiin arrinta ka fiirso ha geelin meeshan faqaala cumar baa wuxuu ku yidhi qaarkoodna waxay leeyihiin gal hore u soco oo isku qabteen sa arki doono faqaala cumar baa wuxuu yidhi udcu lilmuhaajiriina alawaliin muhaajiriintii hore ee nabiga calayh salaam madiine ogu yimid ee saabiqiintahaa wixii ka nool iigu yeer inuu la tashaduu rabaa oo maxay nala tahay u dhaho fa waan u yeeray muhaajiriintii hore fastashaarahum wuu la tashaday wa ahbarahum wuxuu u warramay ana alwabaa qad waqaca bishaam cudurkaa wabahaye daacuunkaa shaam ka dilaacay maxay inala tahay ma hore u socdaa ma sii galaa mise dib baan u laabtay madiine caasimaddii muslimiinta madiine markaa ahayd ilaan muslimiintii intii ay khilaafada jirtay way warwareegtay caasimadooyinkooda nabiga calayi salaam iyo abubakar iyo cumar iyo cumaan intaba waxaa weeyaan madiine iyo caasimaddii ahayd cali bn abdaali radi allah canhu xilligiis waa kii xagga iyo ciraaq iyo kuufa kadib dowla acabaasiya dowla umawiya shaam ee dimishqi waa ka imaatay dowla acabaasiya haddana bakhdaad caasimaddii markaas saas ahayd faqad waqaca fakhtalafuu way iskhilaafeen raggii uu la tashanaya cumar faqaala bacduhum waxay dhaheen qad kharajta liamrin kuwa waxay dhaheen qad kharajta waxaad u soo baxday liamrin amar muhim ah walaa naraa ma aragna an tarjic canhu inaad iska noqoto cudur baa ka dhacay inaad laabato ood umuurtaa u socotee muhimka aad ka noqoto nana ma aha waa kuwo wa qaala bacduhum qaarra waxay dhaheen macaka waxaa ahaaday macaada baqiyatu nnaas dadkii intiisi soo hadhay wa asxaabu rasuuliillaah rasuulka ilaahi saxaabadiisa calayhi salaam baa macaada walaa naraa ma aragno an tuqdimahum inaad u geliso calaa haada alwabaa cudurkan dadkii ay ku dhammaanayaan inaa intii kale fayoobeed aad dalaq siiso annaga ooma aragno celi dadkan fa qaala markaasuu wuxuu yidhi hadday isqabteen irtafacuu canii iga kor noqda iga taga bal ka cabal idinku ayna maqlaye horta banneeya meesha uma qaala wuxuu yidhi udcu lii abdullah bin cabas igu yeer alansaara ansaar intii ansaaru rasuulilah wixii ka nool beel igu yeer fadacawtuhum lahum waana ugu yeedhay fastashaarahum waa la tashaday fasalakuu waxay qaadeen sabiila almuhaajiriin muhaajiriin waddadoodii bay qaadeenoo way iskhilaafeen wakhtalafuu way iskhilaafeen ka siday muhaajiriin isku khilaafeen bay kuwana isku khilaafeen faqaala irtafacuu canii orday iga kor noqdo bal idinkana baxa uma qaala udcu lii waxaad igu yeedhaa man kaana haahuna wixii meeshan joogoo ka nool min mashiikhati quraysh odayaashii reer quraysheed min muhaajarati alfatxi xilligii maka la furtay wixii soo haajiray sanadkaas ama maka markii la furtay kadib madiine iyo meelahan kala imaaday dadkaa ayaga bal wixii ka nool iisoo kaxee ii keen fadacawtu waan u yeedhay falam yakhtalif isma khilaafin calayhi cumar ra'yigiisii rajulaani laba nin isma khilaafin intii dambe qoladii dambe ee mashiikati quraysh way iswaafaqeen oo faqaaluu waxay dhaheen ijmaac naraa waxaan aragnaa an tarjica inaad celiso binnaasi dadka celi walaa tuqdimu ha u gelinin calaa haada alwalaa cudurka safmaraynta dadkii jooga ay ku dhammaadeen ha u gelinin intan fayow fanaadaa cumaru fi nnaas markaasu cumar dhawaaqay dadka dhexdiisii innii musabbixun calaa dahrin barri waxaan ku waabariisanayaa anoo gaadiidkaygii saaran waan noqonaynaayo waan safraynaaye faasbixuu kuwaa bariisa faasbixuu calayhi calaa dahri waaga aroortii markuu bariyo nin walbaba ritigiisii iyo faraskiisii dushiisa ha ku diyaar bacda salaad saasuu ra'yigii dambuu qaatay cumar radia allahu canhu waxaana xoojin doona ra'yigii cabdiraxmaan bin cof oo imaan doona xadiidkii cabdiraxmaan bin cof ee marfuuc ahaa marka lama haya xadiidkan hadda aan sheegayno ma hayaan cabdiraxmaan bin cof baa xifdisan mar dambuu sheegi doonaa oo gadaal buu ka imaaday in nabigaba calayhi salaam uu sii sheegay uu yidhi hadduu daacuun meel ka dhaca ha gelina kuwa jooganayana bixin xadiidkaasi saxaabadu markaa ayna xifdisnayn axaadiista waa la xifdin jiray qoraalkan iyo dawaawiintan iyo kutubta lagu aruuriyey ma jiri jirin qof walbaba intuu xifdsan yahay buu sheegi jiray xifdiga kan wuxuu xifdisanya kaama yaqaano marka saxaabadoo nabiga calayhi salaam laysuu sawaa'a fi lxifdi walam yakun hunaaka man istawcba alxadiida kulih axaadiistoo dhan wax jamciyeyna ma jirin abu hurayre oo shan kun iyo dhowr boqoloo xadiid xifdiyey xadiid warinin baa jirta ayaa jirta markii dambea dawaawiintii la bilaabay oo la alifay oo kutubtii muwaaaadkii iyo jawaamicdii iyo sunankii iyo masaaniiddii iyo alxamdu lilah kutubtaas dhan baa la jamciyo oo la aruuriyey haddii la aruuriyey oo la jamciyo oo la diyaariyey oy kaa rabtuun keliya inaad fiirsato ood dhegaysato ood barato inta hadday noqotona himmadii himmadii iyo hankii iyo muxuuaha dadaalkii baa hoos u dhacay markii wax la sahlay markii wax la sahlay kulamaa oad aragto wixii oo umuurtii ilaahay uu fududeeyo la sahlayba shaydaanku wuxuu tarkiisinaya culays kugu saari wixii asagaa ah inuu ajiskaa geliyo cajiskaa geliyo hadda waad aratay baabuurtii baa la helay telefoonadii baa la helay diintii oo dhan baa soo dhowaatay oo kutubtii baa meel walba taalla maca daalika waxaa bilowday cajis iyo daal iyo ka faa'iidaysa la'aan ayaa imaanaysa <clears throat> ad u fiirsa telefoonkaada waxyaalaha hadda gurubaadka la dhaho multaqiyaadka iyo gurubyaha la yidhaahdo bal u fiirso haddaad fawaa'idda iyo masaa'isha ku soo dhacaysa keli intaad fiiriso kitaab buug soo qaato aad ka gurto maxaa cilmiga ku jira sooma badno ya inta masale oo yaab leh oo fawaa'id ah oo cilmi ah oo hata muwathaq ah meeshii laga soo qaaday iyo meeshii ku qoran tahay kuu qoran keliya kaaga baahan intaad aruursato inaad aad xifdiso barato kaaga baahan bas wuu soo dhacayaa wixii asaga ahaa kaan lam yakun waba kama ogid baarta kama ogid berri hadduu kuu soo dhacay khalaas heer waxaa la gaadha aan iska fiirinayn marka wixii markii lasii sahlay waa dhibkiisii baa batay iyo faa'idihiisa batay markii adkeedna meel walbaa loo mari jiray oo dhib badan baa loo mari jiray oo gaajaha loo mari jiray oo lug baa loo mari jiray oo meel badan baa la aadi jiray nin baad maqlaysa toban sano waddankii ciid carruurtiisa ka maqan yahayoo islaantii oo xaamiluu ka tagay oo wiilkii oo ariga la jira ama geelow imaano intaas dhib baa loo mari jiray ya minhaajka aad maqlaysaa qofkii oo laleeyahay intaasoo jeer ayuu igu dhammeeyey intaasu jeer buu dhameeyey oo ilaa uu xifdiyey ayaad maqlaysa marka u fiirsada bal arrimahaasi aan dib u dib u fiirinno arrinta bal siday tahay iyo meesha dhibka ka imaaday iyo aafadu meesha ka timid aan isweydiinno nacam arrintaas marka waxaa dhacday inuu cumar go-aan ku qaatay ra'yigii iyo taladii mashiikhatu alfatxi ahaa faqaala abu cubayda abu cubayd bnu jaraax oo ah guddoomiyihii gobolkaasoo dhan madaxda ka ahaa yaa wuxuu yidhi afiraaran min qadar illaah maka carar qadarka ilaahay aad ka cararayso atafcalu dalika firaaran min qadar illaah qadarka ilahay carar aad ka cararayso maasaa u samaynaysaa ma qadarka ilahi ad ka baxsan kartaa cumarow asaga ra'yigeeda wuxuu qabay ah ha la socdo oo wafdigu ha dhammaystirto kormeerkoodii ra'yigaasuu qabay faqaala cumar baa wuxuu yidhi low hayruka qofaan adiga ahayn qaalahaa hadalka haddii ugu soo celin lahaa yaa abaa cubayda abaa cubaydow qofaan adiga ahayn haddii ugu soo celin lahaa hadalka ay lahaa tallaabaan ka qaadi lahaa weeye waxaad igu noqotay abuu cubayda waxaad igu noqotay amiinu hadihi lumma ninkuu nabiga ku magacaabay ummadda ninka ugu aaminsanaa wa kaana cumar wuxuu ka mid yahay casharata mubashiriin fi ljanna abuu cubaydata caamir bnu jaraax wa kaana cumar wuxuu ahaa yakrahu kaynaca khilaafahu naci in khilaafahu khilaafahu khilaafahu in asaga la khilaafo ra'yiga cumar radia allahu canhu iyo wixii murad iyo khilaafa waa nici jiray waa nici jiray nacam buu yidhi ah, ma qadarka ilahi ad ka cararaysa muu dhidhahaa dhinac kale wuxuu yidhi haddaaba saad sheegaysa u hadlo saad u hadashay haddaan u hadlo nacam haa qadarka ilahi baan ka cararaynaayo laakiin haddana qadarka ilahi baan u cararaynaa min qadar ilaa qadar nafiru waan cararaynaa min qadar illaah ilaa qadar ilahi baan u cararaynaa haddaan joognana waa qadar ilaahi haddaan noqonnana waa qadar ilaahi wax walbaba waa qadar ilaahi ara'ayta waxaadse ii sheegtaa caqligaada intaad tumiyayso caqligaada haddii u fiirisood caqligaada u fikirto low kaana laka ibil geel haddaad leedahay fa habadat waadiyan geelaadii ay ku soo hoobato tog lahu cudwataani laba gala leh tog laba gala leh ama laba gebi leh laba gees leh togga markuu sidan yahay laba dhinac buu leh dhinacaana cudwa layihahda kana cudwa layidhaahdaa cudwat dunya id antum bilcudwati dunya hum bilcudwati alquswa warakbu asfal marka toggii aad kanaw halka maraayo gebigaa dhinacaa iyo gedigaa iyo gedigaas toga gedigiisaa iyo gedigiisaas weeyaan tog baad xoolahaadi kusoo ku kusoo foofisay ood ku soo hoobatay laba gedi buu leeyahay ixdaahumaa labada gedi ee togaas midkood khasbatun aw khasibatun waa mid aaramah oo barwaaqo ah dhinaca roobbaa intuu ku da'ay yaa barwaaqo iyo nicmaa ka muuqata walukhraa gediga kale ee togana jadibatun weeye mid oo abaar ah oo wax laga cuno laga goosta aan lahayn alaysa miyuunan ahayn in racayta alkhasba dhinaca barwaaqadaa ah haddaad ku raacdo xoolahaadii racaytahaa biqadar ilahi soo qadar ilahay kumaadan raacin barwaaqadii baad aragtay xoolahaadii baad geysay soo qadar ilaahay iyo waafajin ilaahay ma aha wa in racayta aljadba dhankan abaarta wixii aad barwaaqadii ay ku muuqato hadda xoolihii ku gebagabaysana racaytaha biqadar illaah qadar ilaahay weeye laakiin doqonnimaa la socoto oo doqonnimadaadii weeyaan inaad qadarka deliishato oo tidhahda ilaahay baa qadaray qadar ilaahay wuxuu ahaa ma ugu dhacaayo lama ogolo in qadar la deliishado markay kugu dhacdo maqaadiirta kugu dhacdo unbaa la rabaa inaad tidhahdo ilaahay baa ii qoray inaa lilahi wa inaa raajicuun naftaada ku sabri siiso kulu shayin biqada'in waqadar maktuubun qabla khalqi samaawaati bihamsiina alfa sa inaad tidhahdo markaasaa la rabaa oo wixii kugu dhacay aad qadarka ilaahay aad ku qanacdo laakiin adoo arkaya inaad tidhaahdo barwaaqadan iyo abaartan labadaba qadaryaa wey tanaan iska joogayaa oo deliishato sax maaha sax maaha waxay dhaheen soomaalidu doqon ilaahay taqaana macalin ya qurucdaada looma dhiibto ama ubadaada looma dhiibto meel xun bay dhigi deena dhash ilaahay baa qadaray ku dhihi ayadana dayacday ayaa dayacday marka qadar ilaahay cumar radia allahu canhu nin baa loo keenay nin baa loo keenay khamre cabay markaas waa garaacaysa waa lagu garaaci baa waa lagu edbin xaddi qadar ilahay baa dhacay oo ilahay baa ii qoray bas annaga wuxuu qadar ilahay baan kuu garaacayna buu yidhi marka cumar radi allahu canhu marka wuxuu yidhi war soo labadaba qadar ilahay ma ahaa haye kee sax aad ku tahay inaad xoolahaada daajiso barwaaqada iyo abaarta qaala fa ja'a cabduraxmaan cawf cabdiraxmaan binu cawf baaba yimid ijtihaadkii iyo aqyisadii iyo adiladii caqliga ahaydoo dhanba waxaa fuufuqsaday xadiid baaba la helayba wa kaana wuxuu ahaa cabdiraxmaan mutaqayiban kii maqan fii bacdi xaajatihi xaajadiisa qaar ka miduu ku maqnaayoo shirkan iyo doodahan buu ka maqnaa markuu imaadaa loo warramo waxaana dhacay faqaala wuxuu yidhi ina cindii min hada cilma masale cilmi ah ayaaban hayaa arrintaas isku qabateen samictu rasuula allah nabiga calayh salaatu wasalaam baa maqlo yaquulu leh idaa samictum haddaad maqashaan bihi daacuun biardi dhul inuu ka dilaacay falaa taqdamuu calayha u gelina waidaa waqaca biardi dhul hadduu ka dhaco wa antum biha idinkoo jooga falaa takhrujuuha cararina firaara minhu ka cararaysana ha u bixina haa nabiga calayh salaatu wasalaam baa saa yidhi qaala faxamid allaha cumaru cumar ilaahay buu ku xamdiyey cumar binu khadaab uma insaraf alxamdu lilah buu yidhi yacni waa wuxuu ugu xamdinayaa muwaafaqada muwaafaqa in ra'yigiisii uu qaatay rajaxay uu waafaqay xadiid nabi sala allahu alayh waali wasalam mulham buu ahaa cumar mulham ummadihii naga horreyey dad waxaa jira mulhamiina oo carabkooda xaqa waafaqo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku ilhaamaye khayrka cumar baa ka miduu yidhi ummadayda qال xdثna isxاaq بn ibrahim وmxamed بn raafi وcbd bn xumayd qal بn raafi xadثna وqal akhrani akhbarna cabdالرaزاq akhbarna mcmr bhada اsناad نxو xadiiثi malik وزاada fي xadiiثi mcmri qal وqala lahu ayضا arayta waxaad ii sheegtaa low racaa hadduu raaca aljadba gadigii abaarteed hadduu xoolihiisa ku raaco wa taraka alkhasiba dhankii barwaaqadeed asagoo arkaayo uu ka tago akunta ma ahaan laheed mucajizahu kii cajis iyo doqonnimo ku xukuma akunta ma ahaan laheed mucajiza ay qaadiyan waxaakiman calayhi bilcajzi waalxamaaqa doqonnimo saa kumaada xumbaarteen oo kumaada xukumteen ah isagoo halkan la jooga xoolihii barwaaqadan madaadid maxaad xoolaha meesha u gebagabaysa abaartaa iyo qadar ilaahay baa saa yeelay hadduu yidhaahdo inuu caqli lahayna doqon yahay so kumaad xumarteen wuxuu ku siiyey caqli wuxuu ku siiyey ikhtiyaar asbaabtiina ilaahay waa kuu sahlay inaad marka iskaga dheganaato sax ma aha akunta mucajizahu ay muxkiman calayhi oo qaabica bilcajzi walxamaaqa doqonnimo iyo qof caajizaya qaala nacam haa yidhi qofka isaga waxaan dhihi lahaa waa doqon baa tahay qaala fasir ciidan fasir idan soca marka hadaad ugu raacday sidaasoo kale weeyaan abaar qiiqaysa haddiiba saaad tidhi dee muxuu ahaa amraad iyo cuduro loo baaba'ayana u geli mayne qaala fasaara xataa ata almadiina ilaa uu madiine ka yimaado soo noqday socday faqaala wuxuu yidhi haada almaxillu halkanaan degaynaa oo qaala haada almanzilu manzilkii waa kan in sha allah allah haduu yidhahd halkanay ku soo gabagabowday wafdigii iyo shir socodkiisii khalaas magaaladeenni baan ku soo noqonay wey wxadaanii abu dahr xarmla bnu yaxya qaala waxay dhaheen abarana ibnu wahbin abarana yunus an ibn hisham bhada isnaad ayra anahu qaala ina cabdlahi bn xaari xadaثa walam yaqul cabdlahi ibn cabdilahi muna dhihin huwa nafsuhu qaala waxadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cla maliki can ibni shihaab zuhri can cabdilahi bn caamir bn rabiica ana cumara cumar bn khadaab kharaja waa baxay ilaa shaam shaam buu u baxay isagoo wafdi ah waa lagu yaqaana cumar radi allahu canhu ka warhaynta raciyada iyo ka dabatagga ragga madaxda ah say wax u dhaqaayaan iyo maamulkooda inuu mutaabaceey oo la xisaabtama waa lagu yaqaanay falama jaaa saraqa markuu gaadhay saro balaqahu waxaa soo gaar ana alwabaa cudur safmareenoo daacuuna inuu qad waqaca bishaam shaam ka dhacay daacuuna camwaas faaqbarahu cabduraxmaan binu cawf baa u warramay ana rasuula allahi sala allah aleh wasalam qaala inuu yidhi idaa samictum bihi biardi dhul haddaad ka maqashaan falaa taqdimuu calayha u gelina waidaa waqaca biardi wa antum biha idinkoo jooga dhulkaadu ka dilaacan dhulkiinna falaa takhrujuuha bixina firaara minhu cararaad ka cararaysaan waa markii niqaashkii iyo doodii ay soo horaysay cumarna go-aan uu gaaray xadiidkan oo sii xoojiyey farajaha cumar bnu khadaab min asar sarqiba ma dhaafina uu ka soo laabtay wa ibni shihaabin can saalim bni cabdillaahi anna cumara inama insarafa binnaas dadkii wuxuu cumar gadiyey oo la soo gadoomay min xadiidi cabdiraxmaan cabdiraxmaan bin cawf xadiidkiisii daraaddeed marka waa xoojiyey laakiin go-aanku waa qaatay marka taa waa ijtihaad baabun laa cadwa walaa tiirata walaa haamata walaa safara walaa nawa walaa quula walaa yuuradu mumridun calaa musixin wuxuu ku saabsan yahay laa cadwa cudur laisku gudbiyo ma jirto cudur laisku tallaalo oo laisgaarsiiye male haddana maxaan soo maraynay soo maraynay daacunkii yaa loo gelin waxaa kaloo jira fira min almajduumi firaaraka min alasad qof juudaan ku dhacay oo xubnaha iyo faraha ay googo'een oo madoobaadeen haddaad arato ka cararsaad libaax ooga cararayso kale ayaduna laa yuridu mumridun calaa musixin xadiid weeyaan waa inoo imaan doonaa geel jiran qof wata iyo qof geel fayow wata yeenan xoolahooda isku wado iyo isku dow iyo isku ceel iyo ayna imaanno hasku aroorinna hasraacinina iyo cudurkii laiskuma gudbin karo labadaa mas'ala waxay ka mid tahay masaa'isha daahirkooda khilaafku ka jira ee mushkilka ah mushkilka ah ee culummaduna ay ka hadashay abu hureyra arki doonaa oo inkiray laacad waa intuu marka hore wariyey haddana in loobay oo inkiray inkirkiisaasna culammada waxaa isku raacday in wixii marka hore uu sheegay xufaaddu ay ka wariyeen inay sax tahay oo la qaadanoo isaga nisyaankii inkirkiisa lagu xumbaari nisyaan iyo halmaan u soo noqo marka labadaba waa haabit way sugan yihiin see la yeelayaa kuwa waxay dhaheen naasikh iyo mansuuq baan la aadaynaa oo laa cadwadaas waa la nasakhay markaa eh, mansuuq weeyaan nasakha wuxuu u baahan yahay laba shay markaad nasakh aadi laba shay buu u baahan yahay kow cadamu imkaaniyat اljamci labada nas ee daahirkooda iskhilaafsan inaan la jamcin karin inaan la jamcin karin ay suuroobi weydo in la jamciyo oo ay adkaato in si lagu jamciyo marka waa midda koowaad ta labaadna macrifatu taariikh inaad garanayso midka mutaqadimka iyo midka mutaakhirkaa ka horeeyey iyo ka dambeeyey taariikhdooda waa inaad kala garanaysa labada nas ee iskhilaafsan markaasaad waxaad leedahay warkii horreeyey war ka dambeeyey ka dambeeyaa naasikha wax nasakhay kii horena mansuuq wey markaasaad leedahay labada midna ma jirto imkaaniyat jamci baa suuradooda labada xadiid waa la jamcin karaa tanaasikh iyo mansuukhna meesha may taalo taariikhda maba haysa haddii lagu weydiiyo saas darteed ba waxay leeyihiin laa cadwa waxaa weeyaan waxay qabi jireen jaahiliyadu cuduradu inay biabcihi cudurku biabcihi awood isaga uu leeyahay inuu cudurkan intuu ku gudbo uu qof kale uu geli karo ayadoo meesha lagaba saaraayo amar alle iyo idan alle iyo qadar allaba saasay qabeen oo asagibaba ka dhigeenba wax awood iyo leh dur iyo nafciba marka taas oo shirkiyaadka ka mid aheed taa way midda la anfinaya la diidaayo laakiin inuu cudurku uu jiro cudurkan qofka ku dhacay qofka kalena ilaahay idankii uu ku dhici karo asbaabana ay jiraan wiqaayo iyo ka hortagna ay ilaahay uu noo noo ogolaaday inaan maaragtay iska ka leexanno oon ka fogaano ka cararro taa iyadu waxaa weeyaan labada xadiid markaa ka fogaada iyo isku gudbin ma lahaa waxaa weeye isku gudbin ma laha laa cadwa awood iyo dabeecadiisa kuma baxo laakiin qadar ilaahay baa jira laakiin asbaab bay leedahay asbaab bay leedahay oo ka carar laa cadwa walaa iyarata iyaro ma jirto iyarada waa baasaysi inaad wax baasaysato tidhaahdo qof baa kaa hor imaaday ah, dadka aad ba mubaalaaqaadka way jiri jirtay hadda waxaad moodaa wuu sii yaraanaya yani qof baa kaa hor imaaday si nooc gaar ah oo qaab gaar ah oo tilmaan gaara marka dee inaad baasaysato tirahdo waxaan muxuu ahaa ama ruuxan wax lagu sheegsheegay iyo saasoo kale aad baasaysato tidhaahdo maanta yoomu ama shibir baa kaa soo ama doofaar baa kaa soo baxay doofaar jilibey ayaa kaa soo baxay markaasaa deena tilmaanta ma fiicna waxyaalahaas dhayaraday ka mid tahay ama shimbiraha qaarkoodna aad abshir tiraahda qaarna aad tirahda aafay wadaan iyo balaayo walaahaama guumays la baasaystana ma jirto dayaradii bay khaas ka tahay cadfo khaas cala alcaam wey baasha guumaysta la yidhahdo waa shimbiraha shimbir lamidahoo baarrima leh laakiin wejigeeda iyo madaxeeda sida yaanyuurtoo kalea ah, gumays baa la dhahaa meelaha cidlada ahay aan aad dadka u marin bay gashaa habeenkii umayna soo baxdaa codkeeda la maqlaa way baasaysan jireen waxay dhihi jireen meeshay imaato geela iyo raggaba ah ooma roono balaadaa dhacayso ninka reerka u weyn iyo madaxdaa dhammaanaysa yay dhihi jireen oo yaasiime iyo amni mar dhowba waa jiri jirtay yaasiimaha la boobo oo sameynaha la gowraco waxaas wax ka jira malaha laha shimbirkaa shimbiruhu ka mid yahay waa shimbir iska tasbiixsada makhluuqaa ilaahay ka mida ah, xikmo ilahay u abuuray wax dur iyo nafci midna ma keeno walaa hama walaa safara bisha safar la yidhahday baasaysan jireen oo dhihi jireen waxaa weeyaan isagana cudur buu keenaa oo dadka dhamma safar la baasaysan ma jirto ama bishii safar aheedoo muxaram loo bixiyo oo inama nasiyu ziyaaratun fi lkufri muxaram baa waxaa laga dhiga safar lagu muaramzako eh, zakada safar si ay saddex bilood oo xurma leh ayna iskugu toosin ayay samayn jireenoo nasigii bay ka mid tahay walaa safara walaa safara waxaa kaloo imaan doonta cudur ay dhihi jireen waxaa jirta masas dadka caloosha ka galo deena cuni oo dadka jaqi oo deena kow ka siini ayaa jirtay dhihi jireen duudun fi lbadni waa arki doonaa walaa nawa naw waa xidig in xidigaha wax loo nisbeeyo oo roobka xidigaasaa keenay la yihahdo mudibnaa binawi kada xidig hebel yaan roob ku hellay wax ka jira ma laha walaa uul uulkaas waa nooc jinka ka mid ay dhehi jireenoo saxaratljinni meelaha duurkuu wareegaayo yatalawan hadda midabuu iska dhigaayo kolbuu kuu dhawaaqiyo markaasa dadkudhumiyaa dadkuu dhumiyaa ayay yidhaahdeen marka noocaas sida dadka u sheegayaan inuu hadba midaba yeeshaabaa yaan jirin laakiin aslu lquul waa jiraa oo quulka markaad maqashaan aadaama xataa waa soo aroortay waxyaalaha noocaas oo kale iyo shanqar haddaad maqashaan waa jira laakiin midabo isku yeelyeelaadaasi iyo buunbuunintaasaan jirin walaa yuridu mumridun xoolo jiran qofkii wata yuunan ku aroorini calaa musiixin xoolo caafimaadsan qofkii wata yuunan hal wada ku aroorinin oo hal ceel iyo hal dar uuna ka wada waraabinin ha kale leexiyaan xoolaha xadaana abu aahir xarmana binu yaxya lafdu abi aahir qaala abarana ibn wahbin abarana yunis an bn shihaab an qadadina abu salam bin cabdiraxman can abi hurayra xiina qaala markuu yidhi qaala rasuulu llah nabiga calayhi salaam laa cadwa walaa safara walaa haama xadiidkaa markuu nabigu yidhi meesha wuxuu le qaala ibn shihaab faxadaana abu salama marka faa'da qaar waxay leeyihiin waa iska sila bimacnaa waaw waxadaanii oo fii saxiix albukhaari sinaan bin abi sinaan iyo abu salama ayuu isku cadfay xadaanii sinaan bin abi salam wa abu salama marka muslimna sinaankiibuu gaar riwaayadaa soo socota ku keeni doonaa marka ibnu shihaab wuxuu ka wariyaa wuxuu ka wariyaa ibnu shihaab mara abu salm bin cabdiraxmaan azuhri mara sinaan bin abi sinaan aduali buu ka wariyaa bukhaari labadaba wuu isku keena wuu isku cadfay marka tii buu milicsanaya qaala ibnu shihaab wuxuu yidhi xadaanii sinaan binu sanaam faxadaanii waxaa dana ii warramay kadibna abu salama ibnu cabdiraxmaan can abi hurayrata xiina qaala rasuula markuu nabigu yidhi sala allahu alayh waali wasalam laa cadwa cudur laisku gudbiyo ma jirto sida aad qabi jirteen ee jaahiliyada qabi jireen baa laga hadlayaa oo cudurka bitabcihi awood isaga uu leeyahay inuu ku baxo ma jirtee qudrada ilahay qadrigaay ku dhacayaan cudurradan hadda safmarka baad arkaysaa dadka o dhan waa isku dhex jiraa in baa udhiman inna waa u dhiman mayso cidna cudurkii qaadi mayso marka qadar ilahay waa ina meesha la geliyaa laacad waa marka cudur isku gudbaayo awood leh asaga awooddiisa ku kacaayo oo dadka ku ma jirto walaa safara bisha safaroo la baasaysto ama maxaa cudurkaas walaa haamata baasha guumaysta la yidhaahdo shimbirtaasi oo la yidhaahdo waxaasay keentaayoo waxaasay sheegtaayoo cudurka ma jirto haamada kale waxay kaloo dhihi jireen qof haddii la dilo oo reer kale ay dilaan waxaa ka dhalanaya hilibkiisa iyo baalba ka dhalanaya waxay ka dhashay marka wuxuu leeyahay isquni isqini dhiiggi halley cabsiiya buu dhihiyo ilaa loo aaro ilaa loo aaro qayladaas buu la taagnaanayaa bay dhihi jireen marka taana waxa weyaale farigii iyo aragoosigii iyo jaahiliyadii ayay ku fasireen taana waxba kama jira wey faqaala acraabiyu nin reer baadaa wuxuu yidhi ya rasuul allah rasuul allow cudur laisku gudbiyo ma jiraa tiriye famaa baalulibili geelan xaalkiisa muxuu yahay takuunu joogaysa fi ramli meel bacaada meel aan dhooqe iyo carmadow iyo midna aan lahayne dacaad ah oo hadduu geelu maantanu ku gelgelimaysanayo jirkeeda waxbuuna ka soo raacaynin nadiif iska ah geela noocaasee kaannaha aad moodo addibaa aad moodo baasha la yidhaahdo eeleeelada ama gorayada garanuugta aad mooddo garanuugta iyo eeleeelada iyo suusuubideeda iyo dhalaalkeeda iyo nashaadkeeda iyo bootinteeda aad moodi geel noocaasa fa yajii'u lbaciiru deedna uu u imaanaya neef geela alajrabu oo qaba neef cadho qaba ama muxuu ahaa dhukaan ah dhukaanahum baa geeli quruxda badnaa intuu u imaado urursado fayadkhulu fiiha intuu dhex galo fayajribuhaa wada cadhayn kullaha geeli dhanba cadhadii baa wada gelaysa waa wada dhukaamaya marka adna waxaa tiri cudur laisugudbee ma jirte waase lasoo allow geeljireebaadiyooda waa sariix wey saraaxadooda iyo waxooda ba iska wataan ma garab wax alla waxay fahmi waayaan toos ee nabiga u weydiinaya calayh salaam meesha saxaabadu ay raggii nabiga yaqaana calayhi salaam ee weynayntiisa iyo qadarkiisa iyo ixtiraamkiisa xishood dartii aynan su'aalo weydiin jirin rasuulka calaih salaam saxabada waa ku farxaya ninka noocaas oo kale ah ee su-aasha nabiga u weydiiya isagana macduurka iska he jahliga iyo caraabinimada lagu cudurdaari cilmina laga heli waa ku farxi jireen hadday maqlaan oo arkaan ninkii wuxuu yidhi gartanuu keenay cudur iskuma tallaabiyaa tidhi geeli noocaasahay nadiiftaha qurbicii ordaaya ee dhukaankaha ah ee uursadayba geeloo dhanba waa ka dhukaanka iyo cadhada galay maxaa dhacay qaala nabigu wuxuu yidhi faman acda alawal waayahay kaa hore yaa cudurka ku riday oo cudurka ku tallaalay qurbacan naftigiisa ku tallaalay geel dhukaanuu ka yimid geela dhukaankaana ayaa ku tallaalay tasalsul baa imaan mana dhici karta tasalsulka weligii inuu socdo meel buu ku afjarmi geela eh, meel dhukaana haye xaggee ka imaaday marka dambe waa inaad tidhaahdo allah inaad tidhahdo wey dayib marka ogow meesha waxaa ku jirta qadar alle iyo amar alle iyo xukun allah ku jira hortaa aad caqiidee markaad caqiidayso min baab alasbaab iyo muxuuaha arrimo kale ka hadal markaas qaala waxadaanii moxamed bnu xaatim waxasan alxulwaani qaala xadaanaa yacquub huwa bnu cabdiraxmaan bnu sacd azuhri qaala xadaanaa abi ibrahim bnu sacd bn ibrahim bn cabdiraxmaan bn cawf can saalix bni kaysaan can ibni shihaab azuhri qaala akhbarana abu salaam bn cabdiraxmaan wahayruh ayrkaas sinaankaasa ka mid a an abaa hurayrata qaal ina rasuula allah nabiga calayhi salaam qaala wuxuu yidhi laa cadwa cudur isku gudbiya ma jirto awood u leh walaa iyarata baasaysi wax la baasaysto oo tidhaahdo shimbirkaasa waxaa keenay aad tidhaahdo maxaa weye waxay noqonaysaa dhannu saw waa mala xun mala xunood ilaahay ka malaysato oo aad qadar waxa maarata aadan ogayn aad tirado waxaasaa imaan doona waxaasaa igu dhici doona ama waxaas waxaan wataa malahaa xun weeye lama ogolo mala wanaagsan baa la rabaa inaad ilaahay ka filato walaa safara safarna ma jirto walaa haamata gumays faqaala acraabiyu ya rasuula bimil xadiidi yuunus yunus bn salix bnu kaysaan ayuu mutaabicinaya qaala waxadaثanii cabdullahi bn cabdiرaxmaan adaarami samarqandi qaala akhbarana abulyaman xakam bnu naaficin can شhucayb bn abi xamsata dinar اlximsi can الzuhri mxamed bn muslim qala abaranii sinan bn abi sinan aduari wakaamishaab labada nin buu ka wariyaya abu salama iyo sinan an aba hurayrata qaala qaala nabiyu sala allah alay waslam nabiga wuxuu yihi laa cadwa cudur isku gudbiye ma jirto faqaama caraabiyu ba istafadakara mid xadiidi yunus wa salix salix bnu kaysaan yunus waxaa mutaabicinaya haddana shucayb wa can shucaybin can الzuhriyi qaala inuu yihi xadaanii saa'ib bnu yaziid min ukhti namir ana الnabiya sala allah alيh wasalam qaala laa cadwa walaa safra walaa haama وxadaثna abu ظahir وxarbala وتqاarba fi lafdi qaala akhbarana ibn wahbin akhbarana yunus can ibn shihaab ana aba salama bn cabdiraxmaan bn cawf xadaثahu ana rasuula اllahi salى اllah alيه wasalam nabigu qaala inuu yidhi laa cadwa cudur laisku gudbiyo awood ula ma jirte qadar alle iyo idan alle meesha soo geli wayuxadiثu ana rasuula allah nabiga calayh salaamna wuxuu yidhi laa yuuridu yuunan aroorinin mumridun saaxibulibil mariid ayaa loo jeedaa mumrid geel jira ninka uu saaxiibka ee wataa calaa musixin calaa saaxibi ibili musix geel macnaha caafimaadsan ninkii wata yuuna ka dul aroorin oo hal meel geelaas hala kala leexiyo wey qaala abu salama wuxuu yidhi kaana abu hurayra abu salama bin cabdiraxmaan wuxuu leeyahy kaana abu hurayra wuxuu ahaan jiray yuxadiuhumaa labadan xadiid ee daahirkood iska soo horjeeda wuu warin jiray kiltahimaa labadaba can rasuulilahi buu ka warin jiray iyo cudur xoolaha isku darina cudurka qaba oolo cudur qaba xoolo kale ku darina iyo cudurka isku tallaabiya ma jirto labada abu hurayra nabiga ka warin jiray calayh salaam uma samata abu hurayra abu hurayre wuxuu ka aamusay bacda dalika intuu warin jiray kadib can qowlihi hadalkii uu nabiga ka wariyey uu yidhi laa cadwa kanuu ka aamusay oo uu iska iloobay wuu iloobay samatada macnaha nasiya waaqaama aqaama calaa wuxuu ku nagaaday oo uu ku sugnaaday xadiidka ah anlaa yuuriduu yuunan aroorinin mumridun xoolo jiran qofka xoolo jira wad calaa musixin yuunan ku aroorin tanuu marka ku hadhay oo uu xifdiyey oo uu sheegi jiray markii dambe oo in xoolaha la kala karantiilo oo cudurrada ay dhici karta inay dadku ay ama xooluhu ay gaarsiiyaan biidn illahi waqudratihi qaala faqaala xaari ibn abi dubaab xaari bin abi dubaab wahuwa ibnu cami abi hurayra abu hurayre mxuu ahaa ina adeerkii weeyaane yaa wuxuu yihi qad kuntu asmacuk abu hurayra waxaan kaa maqli jiray yaa abaa hurayra abaa hurayrow tuxadiunaa adoo noo sheega maca haada alxadiidi xadiidkan oo ah laa yuuridu mumridun calaa musixin maciisa xadiidan aakhara xadiid kalaad ku dari jirtay oo laa cadwaa ah qad sakabta canhu waadna ka aamustay hadda oo waad ka tagtaa kunta taquulu waadna sheegi jirtay inuu qaala rasuulula nabiga dhihi jiray calayhi salaam laa cadwa ayaad sheegi jirtay fa abaa abaa hurayra abuu hurayrata waa diiday abaa abu hurayra abu hureyre wuxuu diya yacrifa dalik inuu aqoonsado yani wuxuu yidhi ani ma xasuusni arrinta ayaga ma dhihin maga xasuusto xadiidka laa cadwa ma xasuusto wa qaala wuxuu yidhi anigu waxaan xasuusnahay wa qaala wuxuu yidhi alxadiid xadiidkanuu sheegay oo ah laa yuuridu mumridun calaa musixin kan umaan aqaana xifdisnahay buu yidhi laa cadwa ma xasuusto famaa ra'aahu alxaariu xaaris ma arkin fii daalika aamuska abuu hureyre uu ka aamusay laa cadwa ee uu leeyahay aniga ma xasuusta ama ma warinin muunan arkin ninka la yidhaha xaari inuu ku saxsan yahay abu hurayra muuna arkin famaa ra'aahu alxaari maa ra'aa ma arkin xadiidkaasi uu ka aamusay abu hurayra alxaari ma arkin alxaariu ka aamuska uu ka aamusay abu hurayra fi dalika xadiidkaasi muunan arkin inuu sax yahay waa ku celiyey marka hadal adag buu ku yidhi waan nagu tiri buu yidhi xataa qaliba abu hurayra cadhooday dadka carada aa keenay waa ku adkeeyey marka waad nagu tiri oo annagaa hubne maxaad uga tagtay xataa qaliba abu hurayra abu hurayra cadhooday radia allaahu canhu faradana ee takalama wuxuu ku hadlay bilxabashiya abuureer intuu carooday buu afxabashi ayuu kula hadlay ninkii alxaari ahaa camkay ahaayeen maadeerka ahaayeen ee laha waa tiri xadiidka laa cad waa dhabaad ka warisay ayuu afxabashi kula hadlay xabashina mahan abu hureyre abu hureyre dawsi buu ahaa radia allahu canhu ardaa marka shaw kelimaad bawsi iyo meeluu ka keenayba yuu ku tuuray ilan xabashi baa saxaabada ka mid aheedoo luqa alxabashiya waa la heli jiray xataa nabiga calayhi salaatu wasalaam waa kii ku lahaa gabadhii marada uu siinayey sanah sanah ku lahaa alxabashiya faqaala lilxaari xaari baa wuxuu ku yidhi abu hurayra markuu xabashi kula hadlay mana yaqaana xaarikan wuxuu ku hadlay abu hurayra atadri maada qult waxaan kugu idhi ee luqadii af carabiga aan ahayn kugu idhi ma garanaysaa qaala laa maya ma garanayo qaala abu hurayra wuxuu qultu waxaan idhi abaytu waan diiday maxaad iigu khasbaysaa laa cadwa aniga ma xasuustee halka markaa xasuus la'aanta iyo abu hurayra radi allahu canhu masalada ayada waa masale ay culamada musalax ka hadlaan way ka hadlaan oo qofka hadduu raawiga uu xadiidka uu wixii uu laga wariyey dad fiqaan ay ka wariyeen uu yidhaahdo igamaada warin uu yidhaahdo yani waxaa la qaadanayaa wixii in laga wariyey oo xadiidku uu sax yahay oo dadka iqada xifdigoodii baa la qaadanaya maxaa yeele asaga nisyaan iyo halmaan way ku suurowdaa qofka waa halmaami karaa laakiin qofkaa iqada lagu kalsoon yahay warkiisa lama tuuraayo oo been iyo muxuu ahaa khalad ma aha taa waa midda koobaad midda labaad xadiidka keligii ma warinin saxaabo fara badan ayaa warisay abu hurayre keligii ma warinin saxaabo badan baa warisay laa cadwa walaa dayara oo nabiga alayh isalaatu wasalaam ka warisay marka xadiidku ma aha khaas abu hurayre kuma aha qaala abu salama wuxuu yidhi walaa camrii xayaatadayda ku dhaartay noloshayda ku dhaartay in lagu dhaarto waxaan ilaahayna waa la diiday laakiin waa iska laqwal yamiin baa la dhahaa kalimatu jara cala lisaan alcarab weeyaanoo afkooda ku dureerayoo iskala qulyamiin weya laa yu'ahidukum allahu bilagwi fii aymaanikum marka walaa camrii laqad kaana abu hurayra wuxuu yuxadiunaa kii noo sheega ana rasuula allah nabiga calai salaam qaala inuu yidhi laa cadwa buu noo sheegi jiray falaa adri ma ogi amasiya abu hurayra inuu halmaamay aw nasakha axadulqowlayn labadan qowl ee laa cadwa iyo laa yuuridudan iska hor imaan midkood inuu nasakh alla khara midka kale marka nasakh ma jiro oo taariikhna lama hayo jamacna waa suuragaloo nasakh lagu ordi mahaye abu hurayra halmaamay wanisyaanu jaa'isun calayh inuu halmaamona abu hurera waa ku bannaan tahay waa bashar binu aadam weeyaan waa ku bannaan tahay inuu halmaamo taas weeyaan walidaalika waxay dhahaan riwaayatu man xadaa uma nasiya riwaayatu man xadaa uma nasiya ayay soo ka hadlaan culummadu qال xdثnي محمد بن xاtم وxسن الxلواني وcبد بن حمydi qال cبد xdثnي وqال آkخران xdثna yعقوب yعnun بن إبراhيم بن سعد xdثnي أbي إبراhيم بن سعد عن sالح بن kaysان عن بن شهاب الزهري أخبرna أبو سلم بن cبد الرحمن الزهري isaguna annahu samica abaa hurayra u maqlo yuxadiu warramaya ana rasuula allahi sala allah alay wasalam qaala inuu yidhi laa cadwa cudur isku gudbiya ma jirto awood u leh dabeecad ahaan wayuxadiu maca dalika wuxuu sheegi jiray laa yuuridu lmumridu laa yuuridu yuunan aroorinin saaxibu libili lmariida geela jiran qofku saaxiibka cala lmusixi yuuna qofka kale geela caafimaadsan wata yuuna ku dul aroorin bimili xadiii yunis qaala xadaanaahu cabdullahi bnu cabdiraxmaan addaarami qal abarana abuyaman xakm xadana shucayb bin abi xamsata dinar an zuhri bhada isnad bnaxw xadana yaxya bnu ayub qutayba bnu xujrin qaluu xadana ismaaciil yacnuuna ibnu jacfar an alcala bin cabdiraxmaan bn yacquub can abi aabihiis oo ah cabdiraxmaan bn yacquubin can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh waalih wasalam nabigu qaala wuxuu laa cadwa walaa hamata walaa nawa naw'ana waa shimbir waa xidiga xidiga weeyaan oo waxay dhihi jireen mudirna binawi kada xidig hebel baan roobka ku helnay laakiin hadday tahay uun wax taariikhda lagu ogaado xilliyihii afartii fusuul oo sayfka iyo shitaha iyo rabiica iyo khariifka gu iyo dayr iyo xagaa iyo jiilaan xidiguhu manaasil bay leeyihiin iyo meelo ay degaan iyo wakhtiyo ay soo baxaan waana cilmi muxuu ahaa la barto weeyaan marka haddii taariikhdaasi fusuusha iyo xilliyaha lagu baranaayo oo xilligaasi waxay taariikh ahaan eeba caad ahaan macruuf ugu yahay inuu xilligii guga galay xilligii deertiiba gashay xilligii jilaalka gallay arrintaa wax dhibaataa ma keenayso laakiin inaad tirahdo roobka waxaan ku helnay xidig hebel baan ku helnay oo asagiiba aad ka dhigtaba inuuba awooddaas leeyahay tana la diidan yahay man qaala mudirna binawi kada faqad kafara billaah aamana alkawaakib xadigahu rumeeyey ilahina waa ku gaaloobay ama ogolo ayb walaa nawaba waa sidaas oo xidigahaas wey walaa safara safarkama imaan doona xadaana axmed bn yuunus xadaana zuhayr bn mucaawiya xadaana abu zubayr can jaabir xaw xadaana yaxya bn yaxya akhbarana abu khayama khaym waa uhayr mar abu khaym ku dhihi kola uhayr buu ku dhahaya ibnu mucaawiya xadaana abu zubayr mxamed bn muslim can jaabir xa waxadana yaxya bn yaxya qaal ahbarana abu khayama zuhayr can abi zubayr can jaabir bn cabdilahi qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam nabigu wuxuu yidhi laa cadwa walaa tayra walaa guula guulku waa jinni baadiyahaas wareegaayo oo midaba iska dhigdhigaayo oo dadka dhumiya oo u dhawaaqo duurgeliya ayay dhihi jireen inuu talawunka iyo midabadaa waxaa isku yeelyeelay iyo laakiin inuu jiro oo weliba ay dhahaan waa saxarat ljinni jinniga kiisa wata ay sheegaan xadii baa kuso qala waxadaanii cabdullah bnu haashim ibnu xayaan xadaana bahs ibnu asad alcamni qala xadaana yaziid wahuwa dusturiyu dusturi xadaana abu zubayr can jaabir qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay slam laa cadow walaa uula walaa safara qala waxadaanii muxamed bnu xaatim xadaana ruux bnu cubaadata qala xadaana ibnu jurayj cabdilmalikin qaala ahbaranii abu zubayr anahu samica jaabir bn cabdillahi buu maqlo yaquulu leh samictu nabiya sala allahu alayh waali wasalam baa noqlo yaquulu leh laa cadwa walaa safara walaa quula qaala wasamictu abaa azubayr baa noqlo buu leeyahay yuxadiu qofka qaalada waalid ibnu jurayj abu zubayr oo yadkuru sheegaya ana jaabiran fasara inuu u fasiray lahum ayaga qawlan walaa safara jaabir baa fasiray walaa safara waxaa laga wadaa faqaala wuxuu yidhi abu zubayr asafaru safar albatnu waa cudur caloosha gala faqiila lijaabir waxaa lu yihi kayf maxaad ka wadaa albatnu qaala wuxuu yidhi kaana yuqaalu waxaa la dhihi jiray dawaabulbadni waxyaalo socda oo caloosha gala oo masas iyo halaqyo ah weeyaan oo dadka dila qaala walam yufasir ilquul quulka ma fasirin qaala abu zubayr baa isaga markaa sheekhiisi jaabir munu fasirin laakiin asagaa isku dayay wuxuu yidhi haadihi alguul allatii tuqawal waa middan muxuu ahaa quulkan dadka dhumisa allatii taqawal dadka dhumisa ee dadka maaragtay jinka ah weeyaan jinkaa ah weeye taqawan mm. marka w inuu jiro waa jirtaa laakiin waxaa la diidan yahay yatalawan hadda midan buu noqdaa hadda waxba isku ekeysiya dad buu iska soo dhigaayo kol waa kuu dhawaaqiyo baabu diyara walfaal wamaa yakuunu fiihi shub wuxuu ku saabsan yahay adiyara walfaal wamaa yakuunu fiihi shumun ayuu ku saabsan yahay jaay waqtigaadka wallahu aclam intaas ka joogo sala allah wasalam aley